qala ali sabi wasalam ama bacdu waxaan ku wacayna kitaabka buluuq lmaraan min adilati laxkaam min xaafid ibn xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala qala alxaafidu raximah llahu tacaala walahu an abi hurayrata walahu can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh walihi wasalama qaal laa yu'zinu ila mutawadi wadacafahu ayda walahu tirmidiy tirmidi waxaa usugnaaday can abi hurayraa radia allahu canhu ana nabiya sal lahu alayh ali wasalam nabiga qaala inuu yiri laa yu-adinu ma adino ilaa mutawadi'un mid weyse qaba ma ahne waxaa la yidhaha marka waa khabarun bimacna nahyi waa khabarun oo bimacna nahyi ah laa yu-adinu ma adino waa khabar camale u muuqataa laakin macnaha waa macna nahyiga laa yuadini ma adin yaysan adinin yaanu adinin ilaa mutawadiin mid weyse qaba ma ahan waa habarun bimacna nahyi laa yuadini ma adino yani yausan adinin ilaa mutawadiin mid weyse qaba ma ahan cid kale yaanu adinin wadacafahu aydan tirmidi xadiidkan waa daciifiye oo ciladiisu waxa ay tahay alinqiaacu bayna zuhriy abi hurayra zuhr iyo abu hureyra dhexdooda inqidaaca ku jiro oo zuhri abu hureyra kama uusan maqlin saa daraadeed marka xadiidkana wuxuu ku yimid azuhriyu can abi hureyra labadooda marka inqidaac dhexdooda ka jiraa qofaa udhexeeya oo maqan sanadka ka maqan lama oga sax inay siqa ina daciifa midna lama oga saa darteed marka xadiidka saas ciladiis waa marka raawiga zuhri ka warinayana weliba waa daciif hadana marka laba cilo leeyahay cilada koowaad waa inqiaac bayna zuhri abi hureyra cilada labaadna ardayda zuhri xadiidka ka werina waa daciif xadiidkan isagoo mawquufa tirmidi waa weriyen riwaayadan hadda waa marfuuca waay iyagoo mawquufo hadalkii abu hureyre ahna tirmidi waa weriyey mawquufka laftirkiisa waa daciif oo asaga laftirkiisa inqiaac baa ku jira zuhri can abi hureyra isku soo duub xadiidkan mawquuf ahaanna waa u daciif marfuuc ahaanna waa u daciif labadaba oo marfuuc waxaa la yidhaha waa wixii rasuulka loo qor yeelay sala allahu alayh ali wasalam oo xadiidka sidaan hadda uu u dhigan yahay oo nabiga loogu tiirinaayona waa u daciif labadiisa cilana waxay tahay raawida zuhri ka warinayo daciifa iyo inqidaac zuhri iyo abu hureyra u dhexeeya labadaa cilo xadiidka mawquufka ahna oo asaga aan nabiga xadiidka u tiirinayno hadalkii abu hureyra ka dhigaayana isaguna waa daciif daacaasana cillo u daciif ku yahay marka xadiidkan waxaa laga qaada oo meeshaan lagu keenay waxay tahay mas'alada ah muadinku inuu weyse qabo fardi miya mase fardi ma aha xadiidka mar hadii aad aragtay inuu daciif noqday wax xadiidka ku ansaxay oo fardi ka dhigaayana aan lahaynin waa banaan qof aan weyse qabin inuu adduuyo marka laakiinse waa laga fiican yahay oo waxaa fiican oo mustaxab ah in weyse qof oo ku adimo taana waxaa laga daliishanaya waxay tahay xadiidka rasuulka sal allahu alayh ali wasalam markii la salaamay isagoo xaajo gudanayo ama riwaayadka gobolkii ay leeyihin isagoo markaas soo xaajo gutay waa kii derbiga u cararay rasuulka sal l slam oo derbiga ku taamamtay salaanta markaas kadib radiyey sababta u yeelana waxay tahay dikrigaas wacalaykum calaykum asalaam oo magacii ilaahay ah inuu isagoo weyse qabin oo sheego ayuu dhibsaday oo ay diiday marka eedaankuna de dikrigu kamid yahay marka waa dikrigi in ab lagu xusay waa sida inuu kaamilsano afdalka ah waay laakin shardi ma jiro naam oo wayse aan qofka adilo eedaankiis waa anfacayaa naam wacalaa dalikana madabka shaaficiga uu ku socdaa hay raxadiidkan marka ma una ansixin marka walahu ay weli tirmidiyi tirmidi waxaa usugnaaday can ziyaad bni lxaaris ziyaad bni lxaaris radi allahu canhu qaal inuu yii qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalama rasuulku waxa uu yihi waman azana qofkii adeeyo fahuwa isaga ayaa yuqiimu aqimaayo wabacatahu aydan tirmidi xadiidkaana wuu daciifiyey weliba kii hore waxaa daciifiyey imaam nawowi kii hore xadiidkii hore ad qoranaysa imaam nawowi ayaa daciifiyey kitaabkiisa alkhulaasa ayuu ku daciifiyey marfuucan wa mawquufan labadaba waa u daciifiyey alimaam nawwi xadiis kale ayaa jira oo isagana waail ibni xujr mawquuf ku ah isagana waa daciif imaam nawwi uu daciifiye khulaasada ku daciifiye marka baabkan qof aan mutawabi ahayn ma adimi karo wax ka ansaxay ma laha oo axaadiistiisu waa wada daciif kan kale xadiiska hadda aan akrina waman azana qofkii aadaano fahuwa isaga ayaa yuqiimu aqimaya wadacafahu aydan tirmidi waa werigaana daciifiyey ciladiisuna waxa ay tahay waxaa ku jira xadiidka sanadkiisa cabdiraxmaan ibni ziyaad ibni ancum alfriqi cabdiraxmaan ibni ziyaad ibni ancum alfriqi ayaa ku jira waa daciif cinda ahli lxadiid naam yaxya iyo keyrkiisba way daciifiyeen yaxya ibni saciid ibn keyrkiisba waa daciifiyeen imaam axmedna waxa yihi laa aktubu xadiid alifriqiy cabdiraxmaan alifriqigan xadiidkiisa ma qoraayo yiri aniga wuxuu yihi sidoo kale imaam tirmidi wara'aytu muxamed bna ismaaciil yuqawi amrahu tirmidi baa oranaya bukhaarigaan arkay yii oo ninkan ifriqiga amarkiisa xoojinaya xoogaa ah, oo oranaya marka huwa muqaarabu xadiid muqaarab xadiid yani qofka saasoo kale loogu tarjamay badana muqaarabu xadiidka iyo istifhaad iyo iska galaa oo isaga marka waxa uu goonidiis u weriyo saxiix ma noqonayo marka waxau leeyahay eh, xadiidka marka ninkaasa ku jira cabdiraxmaan ibn ziyaad ibn ancum alifriqi culamada muxadisiintana wada daciifiyaan akarkooda asaga ayaana marka xadiidka u daciif ku yahay culamada gobol sida xaazim iyo axmed shaakir iyo ninkaan xadiidkiisa way saxeexeen laakin muxadisiinta waxay u badan yihiin jumhuur culamaa alxadiid ninkaan xadiikiisa way daciifeen xadiika ku jira khulaasat qowl xadiidkan waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan ibn ziyaad bin anhum alifriqi ayaa ku jira naam ifriqiya hadaad maqashana kutubaha iyo dad loo nisbayna oo dad ku aragto ifriqiya waxaa la yihahdaa dhulkaan haddan waqooyiga africa laiyo galbeedka africa oo dhinacaas carabta qolooyinkan marka carabta ah waa dhir naam marka libiya iyo kale ifriqiya waxaa la yihah libiya kale iyo tunis iyo kale iyo jazaair iyo meelahaas waxaa la yihah ifriqiya oo ay u yaqaanaan kutubaha marka buldaanta mucjamulbuldaanka iyo sida ay dhigayaan hadaad aragto qof loo nisbaynaya filan ibnu filan alifriqi waxaa loo jeeda un afrikaankaas taladan marka waqooyiga afrika hadda la yihaahda libiya iyo tunisia meelahaas dadkaan marka afrikadan oo koofurta soo jeerta ama dhexe iyo ma aha marka xadiidkan waxaa laga qaada lahay isaga meeshaan u keenay mas'ale iyadana ah yaa aqimaayo ma ninka addumaa aqimaayo mase qofkii raba aqimi karo masaladaas xadiidkan oo u keenay meeshaan xadiidkan marka dasaxo ahaa lahay wuxuu faa'iideyn lahay maxay qofkii addumo inuu aqimo laakiinse hadi xadiidku waa daciif marka waxaa banaan qofkii addunya inuu aimo eyrkiisana u aimana wax dhibaataa malaha laakiinse waxaa fiican qofka addunya inuu aqimo qofka muadinka laftirkiisa inuu aqimo sababta waxaana la cuskana waxay tahay rasuulka sala allahu alayh waali wasalama bilaal ayaa u adimi jiray asaana u aqimi jiray bilaal hadii u jooga asaa aqimi jiray rasuulka sal lahu alayh ali wasalam hortiisa saasaa laga samay jiray bitaana macnaheedu maaha haduu bilaal maqnaa lahay isaga loo xawirnaa lahay laga mafaami karo marka keyrkiis waa karaa laakiinse sida muctamadka waxaa fiican inuu qofki adilay oo muadinka masjidka ah inuu aqimo kaas waa marka waa la meeshaas wali abi daawuuda fi xadiisi cabdillahi bni zayd anahu qaala qisada cabdillahi bni zayd ee aadaanka arkidiisii hore ku saabsanayd anahu qaala cabdlah bn zayd waxa yii anahu isaga qaala waxa yii cabdlah bn zayd ana aniga ayaa ra-aytuhu arkay yani waxau ujeeda aladaan adaanka ujeeda ana aniga ayaa ra-aytuhu arkay ila cabdlah bn zayd ninka adaanka ku riyoobay buu ahaa markuu nabigu u sheegay sal lahu alayh ali salam kadib wuxuu leeyahay yaa rasuulallah anaa arkay aadaanka marka anaa ku roon aniga anaadima ujeedaa wa ana wa ana aniga ayaa kuntu uriiduhu doonaya haddana inaan muadin noqdo markii hore ana arkay anaana rabay inaan muadin noqdo qaala waxa yii nabiga sal lahu alay ali wasalam faaqim anta adiga aqimay hadaba faaqim aqim anta adiga adiga aqim hadaba wafiihi bacfun aydan xadiidkanna bacfibaa ku sugan bacfiga xadiidkan ku jiro wuxuu yahay muxamed bni camr alwaaqisi muxamed bni camr alwaaqisi ayaa ku jira sanadkiisa waana daciif weliba waa laysku khilaafay ninkan dhowr eh, dariiq ayaa dhowr dariiq oo kale horjeeda xadiidka sanadkiisa oo ku werinaya marka khulaasada dacfiga xadiidkan waa maxamed ibni camr alwaaqifi ninkaasaa ku jira waana daciif taqriiba taadiibka sida uu leeyahay ibn xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala marka xadiidkan dacfigaasna waa ku jiraa ikhtilaafun fii sanadihi sanadkiisana ikhtilaaf baa ku jira taasaa marka xadiidkan oo daciif ku yaala xadiiskan marka muxuu keenay ibn xajar meesha muxuu keenay inuu cadeeyo inay banaan tahay qofkii adduunya maana qof kalena waa qimi karo ila hadda waxay leey moogta waa imaamkii bilaal baa la siiyey cabdullahi ibni zayd markuu yiri anoo isu rabayna adiga aqimi yiri rasuulka sal l slam cabdullahi ibni zayd eh, bilaal muadinkii waa la siiyey cabdullahi ibni zayd aqimaadi waa la siiyey mar halkan waxaa raba inuu yiraahdo waxaa eh, aqimi karo qof alla qofkii waxaa eh, aqimi karo qof alla qofkii la doono inuu aqimi karo laga qaadanaya inu dhowraa asagoona waa daciifka ujeeda marka baab wax kusoo aroora waa daciif halkaa marka asalku waa maxay qof la ila inuu aqimo haddii reerkiis oo aqimana qimaada wax dhibaata inaysan u ahayn qofka marka muadinka ah waxaa laga rabaa inuu ahaado qof muslim ah caaqil ah gaal ma adini ansaxayo laana cibaadayaa cibaadana kama ansaxayso gaalka ilaa u shirkiga ka toobad keeno caaqil qofku waa inuu ahaado majnuun baa ku baxaayo nin waalana dee adimo in lagu celiyo lana maxaal ahl uma aha cibaado oo mukallaf ma aha yani wilig yar waa adili karaa marka oo mumayid ah lana cibaadaadka waa ka wuu samay karaa qofka mustaxabka ah, waxaana marka sunaa labadaa marka waa shuruud waa labadaa muslimin iyo caaqil inuu ahaado waxaa la fiican oo mustaxab ah inuu xor noqdo aahaar baa la weriya cumar ibn khadaab laga weriya qaangaarna inuu ahaado labadaa iyagu waa iska fiican yihiin waxaa kaloo la rabaa inuu noqdo muadinku nin yaqaano oo qaada waktiga uu mas-uulka ka yahay inuu garanayo meesha inuu iska soo dhegsado jadwal laga rabo jadwalka uu iska fiiriye in waktiga siduu kusoo gala iyo waktiga inuu galay iyo in kale iyo waxyaalahaas inuu aad uga warqabo sunada inuu wax ka garanaayo bixaytu maanihi marka axkaamtii aadaanka looga baahnay inuu wax ka yaqaano culimadii hore marka qaar waxaa jira kutub ka alifa aadaanka keliya tan ka alifa waxaa kamid a abushaykh alasbahani abushaykh alasbahani kitaab adaani kitaab layraayo marka eh, kutubta marka aadaanka iyo fiqiga kutubaha fiqiga oo kale iyo inuu aad cinaayo oo usiyalow waktiga garana inuu yahay rabaa waxaa kaloo sunaha an yakuuna sayitan min cod dheer cod quruxsanna inuu ahaado waxaana taa lagu daliishada nabiga sala allahu alayh ali wasalam markii aadaanka cabdullahi bni zayd uga sheekeeyey waa kii yiri markaa faalqihi calaa bilaal bilaal ku akri buu fainahu amdaa minka sawtan sa ayaa kaa cod dheer oo kaa cod quruxsan marka in cod qurxanaan la rabo taa qofka garanayna waxaa kaloo eh, nabiga tarteysiye abu maxduura iyo ilmihii kale waatay isla tirtay biyabu maxduura oo ka xushay ee uu ka qaatay maxaa kale iyadana marka la rabaa sidoo kale fiican inuu dhaaro uu ku adimay eh, inuu aadaankiisa ijaar iyo wax ku ma banaana sidii shalay aan soo sheegnay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal abu hurayra waxaa laga weriye radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam almuadinu muadinka amlaku asaga ayaa hanasho badan biladaani aadaan aadaanka asaga ayaa hanto yani mas-uuliyadiisa iyo yani eh, eh, milkintiisa asaga ayay usugnaatay oo asaga waktigiisa fiirsanaya cidna ugama amar qaadanaya wal imaamu imaamkiina amlaku mid hanasho badan waaye biliqaamati iqaamada imaamkuna iqaamadu iska leeyahay oo asaga ayaa waktiga laafayaayo goynaayo oo cid kalama tashanay cid ugama amar qaadanayo imaamka wati alla waktiga u arko ay wuxuu leeyahay falaadaafay waa marka markau meesha soo istaago ee safka hore soo istaago meesha dadka ku tujinayo kadib marka in ikaamadi markaasaas loo aqimo ayaa la rabaa rawahu ibnu cadiy xadiidkan ibnu cadiy ayaa weriyey wadacafahu ibnu cadiy aljirjani xadiidkan waa daciif yeelay marka waxaana daciif uu ku yahay tafarada bihi shariik ibn cabdillahi alqaadi tafarada bihi shariik ibn cabdillahi alqaadi marka shariik ibn cabdillahi la yihahdaa ku jira sanadkiisa waana wixii la tafarudo waxaweyaan lama qaato waase kuligiis oo weriyo oo goodihiis dad kaloo mutaabacaysa aynan jirin lama lama lama xoog siiyo nacan marka dad badanoo waxaa jiray qudaad ahay oo xagga xadiidka bacsi oo uga jiray sayilxifdi dad marka xifdigey oo xumaay oo dhinaca xadiidka oo shariik dadkaasoo kamid aha shariik ibn cabdillahi alqaadi iyo ibn abi leyla maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi leyla rag badan waxaa jira marka qubaad ahay saasoo kale markay qaarna markay qubaad noqdeen kadib xisbigeeda oo xoogaas yar dhimay waa badan nimanka noocaas oo kale marka shariif baa xadiidka la tafarugay marka bayhaqin waxa uu yiri waqaala bayhaqiyu laysa bimaxfuudin xadiidkan maxfuud ma aha buu yiri yani bayhaqi marka uu daciifinaa xadiidkan marka bayhaqi baa daciifiyey waxaana lagu daciifiyey tafarugu shariik ibn cabdillahi alqaadi hay waxaa kaloo xadiidka marka wlibeyhaqi waxaa usugnaatay naxwuhu isaga oo kale can caliyin cali bin abi aalib iyadoo laga werinayo oo min qawlihi oo min qawli caliyin cali qawlkiisa ah naam kan marka mawquuf ahaan waa u ansaxay naam mawquuf ahaan waa u ansaxay laakin kii muxuu ahaa qaala rasuululah sal l slam nabiga marfuuc u ah marfuuc marka waa daciif liana tafarada bihi shariik bin cabdillahi qaadi midkan kale oo bayhaqa ay werinaya can caliyin oo hadalkii cali ah alwaajinu amlaku biladani walimaam amlaku biliqaamati hadalkaas oo cali uu yiri waa ka ansaxa cali cali wuu ka ansaxa bayhaqiyi naxwuhu can caliyin min qawlihi lafdigiisuna wuxuu ahaa si bayhaqi ay ku werinaya almuazinu amlaku biladani walimaam amlaku biliqaamati saas <laughs> waa kanoo kale sida lagu yeero oo yeero kale tamaaman u ahaa xadiidkan marka waxaa laga qaadana ama mawquufkan cali radia allahu canhu kan cali mawquuf mawquufkan cali iyo kii ka horreeyey oo daciifka ahay labadooda waxaa laga saabteemi karaa imaamu muslim xadiidka uu weriyey ee ahaa kaana bilaalun yuazinu bilaal wuxuu ahaa mid adduno ida daxadat shamsu qoraxda marka ay yeelato naam walaa yuqiimu mana aqimi jirin xataa yakruja nabiy sal lahu alayh ali sala ilaa nabiga u kasoo baxana ma aqimi jirin marka meeshan xadiidkaas muslim ayaa anaga baabkaan hadda nooga filan oo muxuu ahaa baabkaas xilliga rasuulka sal lahu alayh ali wasalam bilaal wuxuu adimi jiray markuu waktiga galo ama iqaamada soomaha ilaa uu nabiga kasoo baxo ma aqimi jirin markau nabiga soo baxo meesha uu yimaado ayuu salaada qeybkeeda geli jiray maxaa ka qaadanaysaa marka meeshaas aadaankana inuusan cid uga amar qaadanaynin markaas oo isaga uu aadaanka fiiri jiray oo iskiis u jiray iqaamada laakiin inuu sugi jiray imaamka oo rasuulka sallahu alay wala marka waxay leeyihin culamada marka waxaa ku filan kana uga filan marka xadiidka daciifka ah, midkaana ka uga filan booskiisa walidaalika marka xadiidkan dadkuna markaas inay istaagaan dadku waa inay istaagaan markii imaamka uu soo istaago meesha ee salaada aqimadeeda ou amro markaas aygan istaagay oo laga rabo dadku inay marka qabla iyadoo waktiga imaamka uusan iqaamada uusan idmin inay istaagaan lama rabo inay yiraahdaan marka maxaa ma salaada la galo waktigeeda waa la gaaro maal la aqiyo mid walba inuu meel ka dhabaliyo ma banaana waxaa iskale mid yihaahda muaadinka iskale eedaanka waktigiisa iqaamadana imaamka iskale marka waa in laga kala dambeeyo labadooda muaainkanasacsan ma iyadan imaamka meesha joogi wuxuu aqriya markaas kadib la soorseeye laga reeba sidoo kale iyadana waxaad arkaysaa dadka gobol marka imaamkiina waa meel kale iskalaan iska fadhiyaa muaajinkii cid kalama fasanaayo dadka iskusoo dhexgalaa salaadana iska aqrina waxaa raaba muhadinku imaamka looga dambeey qaba in imaamka looga dambe waa in imaamka markii salaada uu isira waa alleele haddaa la tukana in asaga soo soo baxo muadinka u yiraaqi sala salaada aqbaa laga rabaa haddii sunada la rabo saas saacada kuliga laistasirsanana ma filan meelaha gobolna qofki in marka muadinka wax walba isaga tasarufo ama ay dadka ku tasarufaan waxaasoo dhan ma fiicna nidaamka masaajka ka bilaawda inuu naftiska ka bilaawdaa la rabaa adduunkiisla tukanaysada nidaam aysan ahayn oo boos iyo qaylo iyo ay ku dhex jiraan banaanka ma hagaaji karaan wadaadada nacan sid kasta u qayliyaan wax kasta isku dayaan ma hagaaji karaan banaanka hadday sababta hagaajiyaayan meeshaas yar sababtaan marka wareegsan oo kooban oo ummadda ay xataa diin usoo doodato qalbigeeda oo calaqali markay banaanka joogaan markay sababta joogaan isku qalbigeeda waa kala waa kala dhow yahay hadday halkaas marka lagu nidaamiyo banaan in lagu nidaamiya suurtagal maaha umadii marka rasuulka u tarbiyeeyey oo asxaabta rasuulka ridaani ah caleyhina waxaad arkaysaa mararka qaarkii abu daauud oo werinayo in nebiga inta salaadii loo aqimay markuu geli rabay allah akbar ii rabay inuu ni yiri kaale yiri danan kaa leeyahay xaajan kaa leeyahay markaas xagga kale inta geysto ayay muddo badan ay lasoo sheekeysanay ay nafaqahay ilaa markii dambe marka dadka qaarkood ay hurdaan hurdi ku dhawaadaan min dadka sunadana gabdhahooda waa macnitaan habeeneydina salaada la galo waa danaysana lama dahin saasa ah, u aamusnaayen ah, marka waxaa la rabaa in sunada laga barto nidaam ah, yani kala dambayn marka muadinka haweenkana looga dambayna ikaanadana imaamkaa looga dambaynaya wacan anas radi allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lahu alay ali wasalam nabi waxa yihi laa yuwaddu lama celiyo adducaau ducada lama celiyo lama soo celiyo bayna aladaani waliqaamati aadaanka iqaamada udhexaysa aadaanka iqaamada dhexdooda aadaanka iqaamada dhexdooda ducada ah lama soo celiyo rawahu nasaa-iyu wasaxaxahu ibnu xuseyma nasaa-igaa yarir wuu saxeix yeelay marka xadiidka waa xadiis saxeexo ibnu xuseyma saxeix yeela sidaas marka saxeix ayuu saxiix ku yahay waxaa laga qaadanayna waxay tahay inta marka ducada bayna alamaan waliqaama qofka inay kamid tahay nawaain min nawaaqin alijaaba meelaha ducada lagu aqbalo inay kamid tahay ayaa laga qaadana oo aan la soo celinin oo ducada eh, udhexaysa eh, aamaanka iqaamada inta udhexaysa qofki marka inuu marka ku dadaalo waajibka waa jiido kadib rasuulka ku saliyo kadib u duceeye ducadii marka nabiga wasiilo oo uweydiiyo kadib markaas u duceystay wixii asaga umuurihiisa adduun iyo aakhiro danta ah inuu markaa ilaahi subxaana watacaala u ka baryo taasaa laga rabaa min mawaadin ijaaba nusakda qaar oo buluqulmaraamka xadiidkan kadib baabuladan waxay qoraan xadiid jaabir an jaabir radi allahu canhu ana rasuul lah sal slam qaal man qaala xiina yasmacu nidaaa allahuma rabba hadihi dacwatu taama ducadaasay qoraan nusakda qaar asalka iyo nusakdii marka asalka ahayd saxiixa aad loo muqaabalayna kuma yaal xadiidkaas oo buluugul marka nasakda ay ku taalana kuna waxa weyaan dawaab in la xadfaa dawaab oo kitaas asalkiisa dacadaan kuma jirin laana maxaa nikooyinka buluugul iyo kada ugu taxsiilka fiican oo aad weliba loogu shaqeeyey yani habcilmeed loogu shaqeeyey nafkadan oo taxsiijiyey samir ibn amin zuhayri nusadaas zuhayri ay taxqiijiyeen wuxuu ku muqaabaleeyey oo ku saxay usuul muctamado ah oo qaarkeed kitaabka ibn ah n nusada marka maqduudka ibn laftirkiisa ama ardadiisa ay qoreen oo ku saxay marka waa nusada ugu saxsan oo marka bululmaraamka marka laysku muqaabalaysiinayo kuwa ugu roon marka badan saa uga taxqiijiy saa ugu fiican kutubta gobolna marka wada koraayo ducadan ahayd marka hadii ducadan macruuf ahay hadii aan marka weli tirkeeda aan akrino can jaabirin radia allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalama qaal marka hore jaabir wey sayna min jaabir xadiidka jaabir ma werinin xadiidkan isagaa macan oo ma aha min xadiidi jaabir xadiidkan eh, ma aha oo meeshaas wahmi waxbaa uga jira saxaabiga xadiidkan marka waxaa werinaayo marka wax jaabir inaan ahayn udhigaa ma jira waxaan jaabirin waxaan ahayn wax udhigaa ma jira saxaabiga xadiidka werinaa kulli jaabir ma aha inu cumar bn khataab radi allahu canhu u yahay umalaynaya marka meeshaas wahmiga uga jira in lasoo ya marka waan jaabirin radi lahu canhu ana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam qaal man qaala qofki yira xiina yasmacu nidaa aadaanka markau maqlayo allahuma raba hadihi dacwat taama yani markau aadaanka maqlo kadib allahuma raba hadihi dacwat taama salaat qaima allahuma alla raba hadihi dacwat taama dacwadan dhamayska tiran rabbigeeda ahaye wasalaat qaima salaadan taagan rabbigeeda taas muxamadan muxamed ula imaa wasiil alwasiilata darajadaas wasiilada la yiraa alwasiila waa calam waay waa ismu calamin waay alwasiila marka la laqdayn maayo sidee waa magac waa magac waay magac alwasiila waa magac waay nabiga sal lahu alayh ali wasalam sidoo sheegay waa darajo jannada waa darajo jannada ku taalo oo cid kale aan u haboonaynayi nabiga sal lahu alayh ali wasalam laa tanbagi ilaa licabdin waaxidin hal adoon unbay usoo bataa waarju an akuna ana inaa aniga noqdaan rajeynay marka al wasiilo al wasiilan baad leedahay waa beri magacaas darajadaas magacaas ilaha rasuulka iskale sala llahu aleyh ali wasalam qowlka raajixa ee wasiilada lagu fasira taas walfadiilata dheeraadkii wabcashu bixi maqaaman maqaam kasoo saar nabi maxamed maqaamkaas oo maxmuudan la naxadiyo aladiisaa agta aad u balanqaada aad u ballanqaada maqaamkaas maxmuudka ana shafaacada nabiga marka in in markaas dadka ay saa umada kala xukumo kii janno geli laha gaal muslimba nabiga ku mahabinaana lana dadku saas isku korsidan yihiin qoraxdi la soo gaarsiina madaxa marka eh, dadku waxay rabeen mar un in caruurigaas laga bixiyo laga bixiyo marka caruurigaas marka rasuulkaa sabab ugu noqonayo in markay ka baxaan marka eh, maqaamkaas maxmuudkana waa shafaacada ninkii saa yiraa xallad lahu shafaacati shafaacadeyda ayaa u xalaal noqonaysa ku degaysa eh, yawma alqiyaamati maalinta qiyaamaha marka akrajahu arbacadi marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya dikriga saxeex marku nabiga marka la adilo kadib ayaa dikriga la akriyaa oo marka dikriga eh, la sheegaa dikrigaana marka waxa uu yahay eh, waxaa ku jira fawaaid badan oo waxaa kamida ah, eh, awalan xaga takriijka sidaana saxiix ku yahay ziyaadaadka qaar marka culimada waa daciifiyaan xadiidkan lagu daro allahuma raba hadihi dacwat taama salaat lqaa'ima qaasim cillada wasiilata alfadiila iyo darajata alcaaliyata rafiica dacfigaa ku sugan meesha dambena marka walaasha maqaal maxmuud aweyli cadka inaka laa takhlifu lmiicaad iyada dacfigaa ku jira inkasta culamada qaar ay xasaneeyeen laakiin labadaas ziyaadada laba ziyaado laba ziyaado oo shaad mid ah. walba ay shaad tahay shaad ay tahay marka xadiidka intaana marka intaan inuu gaarsadaa aatin inadan aati sayidan ah hadii lagu daro xabad ajra lagama helayo ajr laga helaynin horaan unsoo hadalna soma yani maxaa la dikriga qaado dikrigana in wax lagu daraa ma banaano hay maxaala dikriga hadii la yara lasawri diyaadiyo xeesaa lagu darsalaha waxaa lagu darsalaha eedeelkaanba aqimaada wax lagu dari lahaa waxaana wax fiican baa laga aayaa la dhihi lahaa dikriga sidiisana waxaa ajar looga helaa kitabadii loogu talagalay baad usamayso wixii loogu talagalay baad akrisa oodan dhinacan aadan uga barinin xadiiskii bara ibn cabdibna waa soo taagay oo nabigiisa lii arsalka warasuulika warka ku dara lala diiday warasuulika adhihidaa lii nabigiisa dhahay annaga marka ma naqaan digriga wix intaan loogu tumay wix intaan xalli wax wax loogu diyaadin waayey ma sheegi karna intiina loo dirin baan ku gaabsanayna taa marka waa saas ay ahayd baabu shuruudi salaa halkaas waxaan uga baxnay aadaankii baan uga baxnay aadaankii ayaan meeshaas uga baxnay baabu shuruudi salaa baabu bayan hada baabu bayaani shuruudi salaa salaadii shuruudeedii caddaynteedii baabkeedii weyaan shardi marka waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi lwujuud isilaaxa shardisaasa lagu yidhaha maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi lwujuud wax haddii la waayo ay ka laazimayso in la waayo wixii loo shardhiyey haddii la helana ka laazimi mayso wixii loo shardhiyey in la helay marka haddaan isilaaxa shardi saasaa lagu yidhaha maa yalzamu min cadamihi alcadam shardi haddii la waayo shaygii looga dhigay shardiga meesha ma oolaayo isagana matalan salaada in dahaara loo shardiyaa haddii dahaaro la waayo salaadna waa la waayey haddaad dukato adiga salaad sharci ma aada tukanin kaanaba inaada tukanin bay udhigantaha waa maa yalzamu min cadamihi lcadam shardigii markii la waayo dahaarada maxaa ka laazimay mashruudkiisa in la waayo soo maa walaa yalzamu wujuudihi lwujuud inuu joogana ka dhalan mayso shaygii loo shardiga looga dhigay inuu joogo inuu joogo meeshaa oo masalan dahaarada waa shardiga dhahay haddii aad dahaaro qaadato salaadii ma joogtaa meesha ma joogto waa inaad ficil kala samayso salaad aad gasho hay macnaheedu ma haddaad shuruudihii soo dhamaystirto waad tukatay maaha macnaheedu salaadina waa lagaa rabaa soo maa haddaad qiblada ujeesato daaro qaadato cawradaada asturato waktigii ou galo intaas waa shuruudii waa tukatay maa lagu leeyahay marka ma ma lagu dhahay la aad salaadii ka samayso marka shardi haddii isaga la helo mashruudkiisii waa la helay ma aha macnaheedu laakiin haddii la waayo waa la waayay loogu shardigay shardi markaasaa layaha wuxuuna kamid yahay shardigu min alaxkaami alwadciya axkaamta usuuli fiqiga labaa loo qeybiya xugun xugun la yidhaha xugun takliifi iyo xugun xugun wadci alxukmu takliifiyu walxukmu alwadciyu xukunka takliifiga waa waajib manduub xaraam karaaha iyo mubaax xukun takliifi a kaas xukunka wadcigana waa waxaa kamida shuruuda sabab iyo maani iyo waxaas marka waa xukun ay u yaqaanaan usuuliyiinta naam baabu shuruud salaa shardi iyo rukni iyo waajibna inaad kala kasto shardi waa shayga oo ka horeeya inta aadan shaygii samaynin asaga lagaa rabaa shuruudu sala haddaad maqasho salaada ka horaa lagaa rabaa waxaa arkaansa rukni haddii aad maqasho waa fi salaati waa wixii asaasiga ah salaada dhexdeeda lagaaga rabaa rukni la waajibaadkuna waxa weeyaan waxyaabaha marka iyagu eh, salaada dhexdeeda lagaaga rabo inaad samayso haddaad ka tagtana aad laga yaaba sujuudsaha ku kebi kartid ama aan markaas aad laga yaaba inaad hadaad kasuga tagto ku dambaabayso laakin salaada aan rukni u ahayn oo heer rukni aan gaarin <coughs> rukniga hadii la waayo salaadii waa la waaye waxay ku misaaliyaan marka culamada ku kala misaaliyaan nolosha shardi masalan madaxaaga rukni waay adiga arkaantaada waxaa kamida ah jirkaaga arkaankiisa madaxa madaxa madaxaa kamid a ah. hadii madaxa lagaa gooyo noloshaada u dhamaatay shuruudiina waaba horta nolol waa nolol iyadan jirin madax ma jiraayo saasay ku mitaaliyen fuqahada naam marka adigu aan shantan shuruud oo salaada aadan la imaanin haddii aadan la imaanin salaadba maba maba taallaba meesha haddaad salaadii bilowdana oo aadan la imaanin wixii ku dhex jiray rukuuc iyo sujuud iyana salaad lama imaanay marka labadooda midna waa horeysaa midna meeshay kudhex jirtaa baabu shuruudi salaati salaada shuruudeediibu ubaabiya shuruuddan hadda uu sheega waa shuruudu sixati salaa ku khaldamay shuruudu wujuubi salaa iyo shuruudu sixati salaad labay kala tahay shuruudu wujuubi salaati marka lagu yiraha islaamnimada iyo kuwa baaliqnimada iyo yani caaqil inaad tahay kuwaas waay ood kutubaha qaarkood ku arkeysa alslaamu wlbuluuqu wlcaqlu kuwa ay dhahaan shuruud wujuub salaada salaada waajibnimadeeday shardi u tahay kuwaas kuwan hadda halkan looga hadlaa kuwaas ma aha waxaa looga hadlaya halkan sharaa'idu sixati salaati salaada inay ansaxdo maxaa shardi u ah hadii marka isku khalkhalada iska jirna salaada shuruud ay ku ansaxda sheeg hadii la yira alislaamu hadaa tiraa waa khalad islaamku waa shuruud wujuub salaada ku waajibta oo uu shardi u yahay laakin marka eh, eh, shuruudu sixati sala laga hadlaayo waa ahaaratu ahaara waa ko ahaaradii marka waa ahaaratu lbadan ahaaratu sawb ahaaratu lmakaan jirkaaga inuu daahir yahay muxuu jirkaaga ka daahir noqona min alxadati wax weyse jebiyo iyo najaas jirkaaga muxuu daahir ka noqona najaas iyo wax weyse jebiyo labada laga waaya ahaaratu sawb marada waa inay daahir noqotaa najaas ay ka daahir noqota ila marada iyada xadad kama imaanayo mota maxaa kale iyadana ku jiro eh, eh, iyo dahaarat lmakaan isna inuu najaas daahir u ka yahay makaankana waa inuu najaas daahir ka yahay intaas iska dahaaro iska dhe kulligood waxaa kaloo shuruudaha kamid a halkan eh, lagu sheegi doono satru lcawra cawrada in la asturto waxaa kaloo kamid a istiqbaalu lqibla qiblada in loo jeesto waxaa kaloo kamid a dahaarada satru lcawra istiqbaalu lqibla ayaan sheegnay waxaa iyadana ku jirta alcilmu bidukuuli lwaqti waqtiga inuu soo gala inaad ogaato waqti hadduusa gelin salaad waxa waaye wa salaada aad tukanaysa marka wax kama jiraan noqonayo waxyaabahaas ah marka waxay tahay sharaa'id sixati salaa baabkan marka waxyaabahaasoo ku baxsina marka meelahaas ubaa marka aada hadalkiisu oo u badnaan doonaa wacan ali can caliy bni alqin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam idaa fasaa axadukum fi salaati falyansarif walyatawada waliyucid isalaa rawahu lhamsatu wasaxaahu bnu xibaan idaa fasaa haddii uu xadatho axadukum midkiin midkiin hadday neef ka timaado lianna abu hurayra saasuu ku fasiray waa kii yidhi marka markii la weydiiyey mal xadat xadat maxaa leeyaha markii la yidhi wuxuu yidhi fusaaun oo duraaun waa kii ku fasiray abu hurayra alfusaa musaamaq waa neef qofki inay markaa ka timaado idaa fasaha axadukum midkiin haddii uu xadaso oo neef ay ka timaado fi salaati salaada dhexdeeda oo weysada ay uga jabto falyansarif ha gadoomo haka baxo salaadii waliyatawada ha weyse qaato waliyucid salaata salaadiina ha soo celiyo ha ku celiyo rawaahu lhamsatu shantii baa xadiidkan werisay wasaxaxahu ibnu xibaan ibnu xibaanna xadiidkan waa saxiix yeelay rawaahu hamsa marka uu leeyahay axmed iyo wuxuu ka wadaa iyo iyo asxaabu sunan alarbaca asxaabu sunan alarbaca tirmidi xadiidkan waliyucidi salaa xadiidkan wou wariyey laakiin waliyucidi salaa asaga kuma derin idaa fasaha axadukum fi salaati falyansarif falyatabada buu weri bs waliyucidi salaa tirmidi ma aanu werinin midda kale ibnu maaja xadiidkan ma uusan werinin iyadana ibnu maajahna xadiidkan ma werinin meeshaa marka wahmi yar baa ku jira saa ula soco xadiidkan ibnu maaja ma aanu werinin hamtaan e, oo kale waa dhici kartaa qofka waa ku khaldami karaa waxaan oo kale leanna laasiyama culimadii hore korkay wax ka qori jireen xadiidtan dhan koroo ka qoray ibnu xajar marka ibnu maaja iyo wax inay marka noocaas kale ay halmaamo baciid ma noqonayso e, marka xadiidkani ibnu xibbaana saxiix yeelay saad ujeedid laakinse xadiidkan waa macluul xadiis mucal oo cilaysan yahay waxaa cileeyey ibnulqaطaana cileeyey oo ku cileeyey muslim ibnu salaam nin layraa ku jiro ibn xibaan waxaa cileeyey xadiidka ukaadi yani waxaa cileeyey ibnulqaطaan ujeedaa ibn waa saxiix yeelay ibnulqaطaani alfasina xadiidkan waa daciifiye wuxuu ku cileeyey waxaa ku jiroori nin layraa muslim ibnu salaam muslim ibnu salaam alxanafi laa yucrafu ayuu yii waa majhuul buu yihi hay laakiinse xaafid ibnu xajar taqriibu tahdiibka markuu u tarjamay ninkan muslim ibnu salaam maqbuulun ayuu yii s maqbuul ibnu xajar ninka uu yiraahdo dad aragto wuxuu ujeedaa maqbuulun yacni cinda almutaabaca maqbuul waxaa ujeedaa haddii asaga la mutaabaceeyo ee unan la gooni noqonin xadiidka waa ninkaas xadiidkiisa maqbuul waayo marka maqbuul iyo majhuul farqibaa udhexeeya badan weliba majhuulku waa waa dacfi dacfi daran wey dacfi yani ama dhexdhexaada ama darnaan kara wey laakin maqbuul marka la yidhaha yani cinda almutaabaca nam hadduusan tafarud la imaanin mutaabaca wax lamid ah ay jirto waa maqbuul xadiiskiisa ibnu imaam zahabi kitaabkiisa alkashif ninkan la yidhaha eh, muslim ibnu salaam waxa uu yihi wuiqa wuxuu ugu tarjamay isagana wuiqa waa la tawsiiqiyey oo waa la siqaysiiyey khulaasada marka waxa ay imaanaysaa waxa weeyaan xadiidkan in uu xasan noqdo baciid ma aha lana maxaa yeele ibnulqaaan keligiisaa cileeyey wuxuuna ku cileeyey jahaalatu muslim ibni salaam uu ku cileeyey ibnulqaaan ilfaasina xoogaa xagga majhuulnimada waxaa culammadu ay tilmaameen xoogaa waa ku yar ad adag waa ku tashadudaa dad badan oo aan majhuul ahayn waxaad arkaysa uu majhuul ku sheegayo marka xoogaa masaaishaas wixii uu majhuul yiraa waa in kutubaha kale laga baaro markaan kutubaha kale ka baarnayn ninkan kaashifka iyo eh, ibnu xajar taqriibkiisa iyo ninkan marka nin majhuul a ah ma aha haddii ay marka amarka uu sidaas yahay marka ibnu xibaan tasxiixiisa wax hadda marka eh, weyn oo lagu sii mucaaradi karo ma muuqato xadiidkan marka waxaa laga qaadana mas'alo aada marka culamadu isugu khilaafeen mas'aladaasna waxay tahay haddii qofka salaada dhexdeeda isagoo ku jiro weysada ay uga jabto muxuu samaynayaa inta baxo uu soo weyse qaato ma cusboonaysiinaa salaadii mase salaadii meesha ayuu ka wadaa alistinaaf iyo albinaa lakala yaraa ma istilaax fiqiga ah salaadda ma cusboonaysiinayaayo hal yastanifu ama hal yabni salaadii waa haddii la yidhaha ma dhisayaa macnaheedu waxay tahay meesha ay u joogtay mau ka wadaayo haddii la yidhaha cusboonaysiinaan hadda kow allah akbar dhahayo salaada bilaabayo xadiidkan hadda wuxuu sheegayaa in salaada uu soo bilaabayo liana calin waliyucid isala salaada soo celiyo xadiidkan waxaa laga qaadanaya inuu soo bilaabayo salaada imaamu shaafici iyo imaam maaligna madhabkaanay ku tageen weliba imaamu shaafici qowlkiisa jadiidka ah xadiidkaanu ku tegey qowlkiisa jadiidka ah xadiidkan ayuu waafaqsan yahay oo salaadii waa lasoo bilaabayaa buu leeyahay abu xaniifa isaga wuxuu qabaa salaada inaan lasoo bilaabaynin meeshii ay uga jabtay ka wadan laakin wuxuu shardina waa inuusa hadlin u leeyahy maa lam yatakalam haduusa hadlin isla markaana aysan salaadii wax ka fasaadiyo usan la imaanin hada intuu taas u baxo weysaysto meeshiis umuu salaadii ka wadayaa buu leeyahay marka asagii muxuu daliishaday wuxuu daliishaday xadiis aan soo marnay oo min xadiisi caaisha ah oo man asaabahu qay-un aw rucaafun aw madyun falyansarif falyatawada uma liyabni calaa alaatihi soo marnay alaadiisa meeshaas haka dhiso taasaan soo marnay laakinse xadiidkaas daciif u ahaa anaad xasuusataan oo xadiidka isagaa marka ibnu maajaha wariyey axmed bin xambalna waa daciifiyey culimo badan oo kalena xadiidkan waa xadiidkaas way daciifiyeen marka kan hadda aan haynana wax daciifiyey oo marka culimadii hore ah lama haayo saa darteed marka labada xadiid bal xadiidkan hadda aan hayno waxaa xasaniyey tirmidi axmed bin xambalna waa saxiix yeeleen xadiidka hadda aan hayno ibnu xibaan axmed bin xambal way saxiix yeeleen tirmidina waa xasaniyey saddexdaas imaam xadiidkan waa saxiix yeeleen laakiin midkaan abu xaniifa uu daliishanayo cid saxiix yeesha lama yaqaano cid saxiix yeesha ma jirto imaamu nawowina kutubadiisa qaar wuxuu ku yihahdaa ittafaqa alxufaadu calaa dacfihi xadiidkaas xufaad waxay isku waafaqeen buu yihahdaa calaa dacfihi inuu daciif yahay xadiidkan ciladiisa yaa xasuusan kan man asaabahu qayun aw racaa aw rucaafa yaa xasuusa karan ismaaciil ibni cayaashaa ku jira ismaaciil ibni cayaash can ibni jurayj buu ahaa ismaaciil ibni cayaash can ibni jurayj buu ahaa wa riwaayatu ismaaciil ibni cayaash can ilxijaaziyiina daciifatu riwaayada ismaaciil ibni cayaash xijaaziyiinta oo ka wariyeen waa daciif shaamiyiinta hadduu ka wariya tiqa wa waa xadiidkiis saxiixan ujeedaa ee isaga iskiis waa marka waa bacsi baa ku sugan marka xadiidkaas kanaa marka ka saxeixsan isagaa laga rajaxaya marka sida raajixa marka waxay noqonaysaa salaada hadday qofka ka jabto wax alla ka jebiyaan ibnu eh, ibnu cabdilbarna waa sheegaya kitaabkiisa alistidkaar wax alla wixii salaad ay ku jabto hadday salaadii kaaga jabto waad baxaysaa waa weyse qaadanaya salaadaadiina meesha ayaad salaadaadiina waad soo bilaabaysaa oo meeshii ka dhisimaysa maysa alla gartaan umalayna qawlka shaafici ee qadiimka ah isaga wuxuu abu xaniifa la socda qawlka qadiimka ah, lakin kan jadiidkaa ah raajixa a min min xayu adilana u raajixa weli min xayu daliil waxaadan ku qaldaynin marka masaladan hadday qofka najaasi ku timaado soo salaada ku jiro waa mas'ale kala waay tanu la mid maaha tanu weysaa jabtay laga hadla qofkii masalan weysadii haddii ay ka jabto sidaan buu yeelaa aan sheegnay haddii isagoon ogeyn najaas uu korkiisa masalan kabihiisa ku tukanayey kabihii baa najaas uu ku arkay see yeelaa marka ama cimaamadu masalan watay cimaamaddii uu najaas kusoo xasuustay inay najaas ka taabatay sidee buu yeelaa cimaamadan buu iska tuurayaa keliya ama kabihi unbuu iska siibayaa xadiidka rasuulkaana laga qaadanaa sala allahu alayh waali wasalama markii jibriil oo u waxyooday ee uu yidhi kabahaaga najaasay leeyihiin waa nebigaa iska dhiga kabaha asxaabtana kabihii waa tuureen saxaabta marka wuxuu ku yidhi maxaad kabaa u dhigteen <coughs> markaasay dheen waxaan aragnay adoo kabiya adna iska tuuray markaasaan anagana tuurnay markaasuu yidhi aniga marka waxaa la ii sheegay kabaha inay najaas lahaayeen marka nabiga salaadiisa meesha unbuu ka dhisay inuu soo celiyo mar kale allahu akbar uu soo bilaabay lama sheegiy marka labadaas mas'ale laba mas'alo oo kala gaar ah midna waxay ku saabsantaha weysada haday qofka ka jabto tan kalena hadday najaas ku timaado hadii adoo weyse qaatay haddii halkaas hadda najaas kaaga dhacdo nijaasta unbaad iska dhaqay weys sidii bay u jirtaa nawaaqid lwudu kamid maaha inay nijaas ku taabato magaratn dadka isku qalqaldaan meelahaas iska jir idaa fasaha axadukum midkiin hadii eh, uu xadao oo neef ay ka timaado fi salaati salaada dhexdeeda falyansarif ha gadoomo waliyatawada ha weyse qaato waliyucid salaata salaada ha soo celiyo rawaahu lhamsatu shanti baa weri ayaa soo saartay tirmidi asaga waliyucid salaam soo saarin ibnu maajahna mama soo saarin baan dhahnay xadiiska o dhan saxaaba ibnu xibbaan waa saxiix yeelay sidoo kale axmed baa xadiiska saxiix yeelay tirmidina waa xasaniyey cilada ibnulqataan uu ku cileeyeyna cilo xoog badan ma aha wacan caaishata radia allahu canha can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa yaqbalu llahu alla ma aqbalo salaata xaaidin haween haween xayd gaartay salaadeeda ilaahay ma aqbalo qaangaar noqotay ilaa bikimaarin khimaar ma ahane ilaa bikhimaarin ilaa inay khimaar wadata ma ahane ay khimaar ku tukanaysa rawahu lhamsatu shantii baa soo saartay lnasaa-iya nasaa-i ma ahane wasaxahu ibnu khuseyma xadiidka ibnu khuseymana waa saxiix yeelay tirmidina waa xasaniyey xadiidkan oo waxa uu yihi xadiisun xasanun xadiidkan marka caaisha radia allahu canha xadiid waxa weeyaan saxiix ah oo ibn khuseyma saxiix yeelay nawowina waa saxiix yeelay kitaabkiisa alkhulaasa ayuu saxiix yeelay ibn khuseyma waxaana waa xasaniyey tirmidina xadiidka waa xasaniyey marka xadiidkan waxa laga qaadanaya waxa uu yahay satru lcawra ayaa laga qaadanaya kii hore waxaa laga qaadanayay dahaara kii hore waxaa laga qaadanaya adahaaratu min alxadath qofka dukana inuu xadath daahir uu ka yaha laga qaatay kanna shardiga laga qaadanayo waa maxay satru lcawra laga qaadanaya oo haweenta haddii madaxeeda uunan u daboolnayn oo ay salaad tukato salaad inaynan u jirin laa yaqbal llahu ayaa marka culimadu qabuulka alqabuulu wasixatu baxdi baa ku jira usuuli ah alqabuul aqbalitaanka iyo ansixitaanka a laba istilaax oo kala duwan wey mararka qaarna alqabuul oo bimacnaa ansixitaana waa suurtagal in la helo hadda xadiidkana ka mida ah. laa yaqbalu llahu laa tasixu waa hadda macnaha ma ansaxaysaa loo jeedaa qaraa in badanna waa laga hela ijmaacna waa ku jiraa haween inay marka eh, iyadoo madax qaawanaysa tuka karin laakiin mararka qaar iska jir waxaa ilaahay ma aqbala inta la yihahdo ayaa waxaa dhici karta salaad inay ansaxayso salaada inay ansaxayso qabuulkiina la diiday waa suurtowdaa oo nabiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi laa yaqbal llahu ilaahay subxana tacaala ma aqbalaayo nin khamro cabay salaadiisa ma aqbalaayo afartan maalmood afartan maalmood arbaciina yawman ma aqbalaayo ilaahay subxaana watacaala nin khamriya nin khamro cabay afartan maalmood salaad lagama aqbalaayo ma waxaa loo jeedaa yousa tukanin afartan maalmood oo kama ansaxaysa maa laga wadaa lagama wado waa tukana inuu tukada waa la amraa Eh, salaadii waa marka salaad ahaan waa u ansaxaysaa salaad ahaan waa salaad taamo ah laakiinse da salaad laga heli jiray oo ajar badan ima helayo marka dadku badanaa way isku qalmaan eh, meeshaan marka ibn ibnu ibnu ibnu eh, daqiiq ilciid ayaa kitaabkiisan axkaam axkaamka ayuu aad uga hadlaa laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada markuu fasirayo marna qaraa-intaas adu mar walba ku soconaysaa hadaad laa yaqbal llahu aragto qaraa-inta ku soco baar axaadiiskii axaadiis kale u fiiri haddii markaa ay xoog badan tahay waxaasi ma ansaxayaan in laga wado ma ansaxayaana laga wadaa haddii laakiin aad aragto shayga inuu ansaxaayo lamana aqbalayo layidhaha qabuulku waa ka duwan yahay ansixitaanka markaas oo alqabuul wasixatu laba kala gedisan waay waxaadna moodaa marka inuu qabuulkii marka uu waxa yahay cibaado kastoo ilaahay aqbalo cibaado saxiixa waa tahay maogtahay cibaado kastoo alla aqbalo cibaado saxeixa way laakiin cibaado kastoo ansaxday inay maqbuulo noqoto qasab ma ah taa marka cumuumkaas iyo khusuuskaas ayaa imaanaya dhexdooda hadda marka laa yaqbal lahdan maaha salaadii waa ansaxaye ajaraysan keenaynin lagama wado maba ansaxayso waa salaada macnaheeda leanna aayaddii qur-aankaa u daliilaya yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid salafku waxay marka ku kulmeen aayadda macnaheedu inuu yahay cawrada in la asturto haweentana marka in timuhu ay cawro u yihiin waa macruuf laa yaqbal llahu alla ma aqbala yani ma ma ansaxayso weya salaata xaaidin xaaid tu xaaida a ah salaadeed ma aqbala ilaahay yani mid waxaan ujeedaa oo xayd gaartay salaata xaaidinna waxaa loo jeedaa salaata mra'atin baaligatin haweeney qaangaar abaa ah laga wadaa ee lagama wada haween xayd qabto haddii khimaar la-aan ay tukato salaad kama ansaxaysa ma aha macnaha leanna haweenta haday xayd qabto maba ka ansaxaysaba salaada maba tukanaysa salaada dhuf marka waxaa loo jeedaa waan qaangaar noqotay ilaa bikimaarin khimaar maan khimaar marka waxaa la yidhaha khimaarka iyo jilbaabka waa kala caamusan yihiin khimaarkuma waa kala gedisan yihin khimaarka waa marada haweentu ay marka timaheeda ku daboosho oo ay xabadkeeda kusoo raariciso oo aan aadna u weyneyn khimaarkii marka timaha iyo wejiga iyo qoorta iyo ayaa lagu asturaa waliyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina jeebka waa xalqu ku yaalaa marka marka khimaarkii halkaani ayuu soo gaarayaa jilbaabka laakiin waa maro kale oo khimaarka laga dul qaadanayo oo ilaa ah haweentao dhan qarinaysa ama marka jirkeeda hoose soo gaaraysa marka labada way kala duwan yihiin haweenna markay banaanka baxayso jilbaab la-aan inay baxda ma banaana gurigeeda markay joogto se waa waa marka iyadu jilbaabkiina kuma waajibaayo hadday dad markaas ajaanib meesha joogaan inay khimaarkii iyo marada mara weyn iyo markaas ay gashatana <clears throat> waa ku laazimaysaa marka eh, khimaarka iyoiyo jilbaabka marka labadaas macnay kala wataan haweentaan marka markay maadaama haweenku ay guriga ku tukanayan sida badan eh, maxaa laga rabaa iyaga marka cawradooda maxaa asturi karo dirci iyo khimaarka addircu waxaa la yidhaha marada adag ee iyada jirkeeda oo dhan dabooleysa kor ilaa iyo hoos oo ilaa iyo eh, qarinaysa ciribteeda marada caadiga saakada iyo khimaaray gashanaysaa hadday labadaas marka ay xirato oo jirkeedii intii cawradii dhan ay saa ku asturan tahay salaadeedu way saas ay ku tukanaysaa maradaas hoosna inay dabcan wax ka qaadato wixii marka intaas marka jilbaab shardi uma aha eh, xagga salaada marka laga hadlaa laa yaqbal llahu alla ma aqbalo salaata xaayadan eh, haween xayd gaartay salaadeeda alla ma aqbalo oo qaangaar ah yani ilaa bikhimaari khimaar maaha rawahu lhamsatu ila nasaa-iy waصaxaabu bnu khuseyma xadiidka markaa nawowi ayaa nawowina uu saxiix yeela khulaasada tirmidina waa xasaniyey wacan jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi jaabir in kaana thawbu maradu haddii ay tahay waasican mid waasica hadday tahay faltaxif bihi isku duubduub faltaxif isku duubduub bihi marada isku duub yacnii fi salaati buu ujeeda salaada dhexdeeda walimuslimin muslim waxaa usugnaatay fakhaalid isweydaari bayna darafayhi marada labadeeda daraf labada daraf ee marada isweydaariyo xaggan iyo xaggan saar marada intaad sidaas marka u qaadato garbaha labada garbood ka kala rid wain kaana dayiqan hadday maradu ciriiri ay tahayna fatazir bihi macawisayso wain kaana dayiqan maradu hadday ciriiri kugu tahay yartahay aysan kala gaaraynin adiga korkaaga iyo hoostaadaba hadaysan qarinaynin de intii cawradii weynayd marka astura waxaad samaysaa macawis camal ka dhigo oo macawis ahaan marka uduubso duubso tatasir bihi macawisayso muttafaqun caleyhi xadiidkan bukhaariy muslim baa weriyey xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa jaabir markaan u sidaa nebiga ku yidhi waa mar uu kusoo guureeyey xilli habeen ay tahay uu kusoo dheelmaday nebiga sala allahu aleyh waali wasalam xilli ay habeen tahay ayaa nebiga uu kusoo dheelmaday markaasu wuxuu yidhi masura yaa jaabir waa maxay guuradan aada socotay xilligan aad aada marka dheelmanayso markaasa marka nebiga uu sidaa u sheegay sala allahu alay ali hal marana waa wegtay jaabir markaa markaasuu hadalkan ku yidi in kaana sawbu waasican faltaxif bi yani hadduu marada waafac ay kugu tahay si fiican u isugu duduub nacam haddii maradu ay eh, ama ama labada daraf ka raare imtixaafku marka saas noqona in maradii marka uu hadduu laba mara haystana khayr horta oo midna go ka dhig wuxuu ka dhiganaa go kore midna de macruus ahaan u isticmaalaa haddii laakiin uu laba mara haysanin oo hal mara bis ou dhar ka qabo maraduna ay weyn tahay muxuu yeelayaa marka marada hoosna waa isaga duduubaa labadeeda darafna labada garabou saara garbaa waa qarinaya marka hadday marada aada u weyn tahay hadday halka mara ay aada u yar tahayna macawisoo ka dhigana saddex xaala wa marka in laba maro oo haysto waa sida ugu fadliga badan haddii laba maro aan la haysanin hal maro oo weyn ayuu hoos iyo korba iska saarayaa haddii hal maro yar oo haysto ciriiri ku noqonayso kor aan gaarayninna hoosuu asturaya macwiisuu ka dhigana waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan oo kale meeshan marka mas'ale culamadu ay isku hayaano waxay tahay hal mara qofka hadduu ku dukado isagoo cawradii eh, hal mara haddii uu ku tukado iyadoo weliba eh, garbaha ay u qaawan yihiin ma banaan tahay garbihiisiyo faydan oo qaawan ma banaan tahay inuu tukado salaad uu tukado lculamaa waxay leeyihiin hadduu saa ku tukado qalad qaladou ku dhacay wax laga fiicay u sameeyey laakiin salaada waa ansaxaysaa mar haddoo xudunta iyo jilbahaynta ka dhexaysa oo qariyey imaamu shaafici iyo aimada badankood saasay qabaan imaamu axmed ibni xambal waa diiday ma banaano yii haddii salaad farada soo awoodo maradii uusan garabkiisa wax saarin oo garbihiisii oo qaawan oo tukado waa soo celinaya salaada salaada faradka waa inuu soo celiyayo waxaana ku raacay waxaa sidoo kale isagana qabay maxamed ibnu cali abu jacfar nacam abu jacfar nacam maxamed albaqir amed bn ali maxamed ibn cali bn xusein bn cali bn abi aalib maxamed ayaa isana wuxuu ku tegey in salaada uu kusoo celinayo qofkoo garab banaan haduu kasoo garbo banaan haduu awood marka xadiidkan marka culimada waxay leeyihin waxayna daliishadeen iyagu xadiidka soo socdo laa yusallii axadukum fi thawbi alwaaxidi laysa calaa caatiqihi minhu shay qofkiin younan dukanin hal mar yuusan ku dukanin iyadoo garbuhu ay u banaan yihiin iyadoo garbuhu ay u banaan yihiin marka waxay leeyihin culamadaasi nahyi bau ku dhacay ninkaan hadduu garbihiisoo banaan tukado wax nabiga reebay buu ku dhacay wanahyu yaqtadi lfasaad nahyigu wuxuu keenaa marka salaada inay buraysa <coughs> culamadan kalena waxay yidhahdeen may sidaas ma ahane xadiidkan hadda anaga aan akrinayna fatazir bihi ayaa wuxuu daliil u yahay xadiidka dambe nahyigiisu inuu nahyu tanziih yahay xadiidka dambe nahyigiisu waa karaahatu tanziih kana u daliilay dhaheen sababtoo ah nabigu wuxuu yii wain kaana dayiqan fatazir bihi hadduu cariiri kugu yahay macawis ka dhigo haddaad macawis ka dhigato garbaha waa banaan yihin soo ma garbihii waa banaan yihin idan marka iyadoo garbuhu banaan yihi salaad ansaxday hadday salaadii ku ansaxaysa garbihii waa banaan waxaa laga qaadanaa kii hore inuu karaahatu tanziih marka labada xadiid sida loo jamcina marka saas ayay noqonaysaa xadiidkan marka waxaa laga faa saddexdaas xaalo qofka hadday maradu waasaca ku tahay hal xaba uu ka qabo laba inuu sameeya fiican haddii uu waayo labo hal xabo waasica uu leeyahay inuu kor garbihiisa uu ku qariyo oo labada daraf oo ka kala raariciyo isweydaariyo hadday ciriiri ku tahayna hal xaboo ciriiri ay tahayna inuu macawis ka dhigto kan dambana qofkiio dhar badan haysto inuu garabkiisa qaawanaado qaawanaan uu ku tukado ayuu reebayaa waxaana suurtagala inuu yahay waayo shay nahyigaan aduu ku dhaco inuu ku dambaabo waa suurtagal kasoo awoodi karo salaadii laakiin ma ku bureyso sida raajixa ah marka dad badan waxa ay caadaysanayaan salaada waxaa fiican calaa akmali hay-a in lagu yimaado oo ilaahay subxaanau watacaala hay ad fiican lagu hor istaago madhabka shaaficiguna waxuu qabaa in qofku uu dhar fiican salaada uu ku dukado laba maro oo isticmaalo weliba khamiis iyo izaara weliba ayay leeyihiin haddii la waayo izaar iyo ridaa saasay u kala tartiibinayaan waa un nin dhar waayo oo maradii halka marana ay cariiri ku noqoto ayaa loo ogol yahay inuu garbihiisoo bannaan inuu tukado maahan inuu qofki isagoo dhar badan haysto inuu salaadihii khaasatan weliba salaada subax aadaa loogu dhiban yahay dad badan waxaad arkaysaa salaada subax ayagoo qaawan bay masaajidka imaadeen qaar qaawan oo keliya macawis intay soo xirtaan ayaa go ah halkaas layska soo saara marka salaadii waxay ahayd in loo diyaargaroobo salaadii ka hor inta lasoo kaco qofkii u dhaqdhaqdo si fiican weyse qaato oo haddii uu qubays ku waajibaa qubaysto oo dhar fiican masaajidka uu soo qaato saas uu ku yimaado umamka kaleoo muslimiintana saasay masaajidka u imaadaan salaada subax laakiin marka anagu dadkeena waxa weyaan waxaad arkaya ninkii kitaabka akrinayeyba oo dadkii wax u akrinaya isagiibaaba qaar qaawanba nacam oo halkaas marada ka kaxiraaya nacam sida caruurtii oo kale u xira garbihi waa iska banaan yihiin kitaabkii iyo marka minhaajka iyo fiqigiina dadkiiba u akrina marka waxaa fiican ilahi laga cabsado ummadda ay calaa akmali hay-a salaada ku yimaadaan wabilahi tawfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin waalihi